بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأسله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما وشرط كل علة أن تدريد في كل معلولاتها التي ترين لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب بسم الله الرحمن الرحيم في شر... فصل في شروط أركان القياس qiyaasku culimo arkaan ayuu leeyahay arkaantiisana waxaa ka mid a ciladda waxaa kaloo ka mid a asalka waxaa kaloo ka mid a faraca haddaba mid kaste oo arkaanta ka mid ah shuruudo loo shardiyo ayaa jira oo shuruudaha laga rabaa masalan haddaynu soo qaadanno cilladda oo kale haddaan soo qaadanno ilaa lix iyo afar lix iyo labaatan shardi ama afar iyo labaatan shardi oo cilada keligeed ay leedahay ayaa jira sheekheenu hadda wuxuu ka bilaabayaa faraca faraca waxa loo shardiyo ayuu ka bilaabaya farac iyo asal iyo cilo saddexdaa waa in qofku kala garanayo farac iyo asal iyo cilo masalan marka aynu soo qaadano xukun markaynu soo qaadanno xukun kale looga qiyaasanayo nebiidka oo khamro looga qiyaasanayo ayaynu odhanaynaa waa asal ka daliilka labada qof isku waafaqsan yihiin ku sugan baa asal la odhan nebiidka iyo khamrada yaynu asal ka dhignaa khamrada ayaa asal ah waayo dee naskaa toosu caddeeyey khamradu inay xaaraan tahay yaa aynu ka dhigaynaa markaa yaynu farac ka dhigi nebiidkana farac baynu ka dhigi yaynu cillo ka dhigaynaa ciladii keensatay waalid maxaynu ka dhignaa ciladana aliskaar waa ciladii keensatay xukunka taxriimka ah taasina waa ciladii haddaba mid kastiba shuruuduu yeelan walow ardayda qaarkood ayna aada u kala fahmin xikmadda iyo ciladda xikmadda iyo cilada oo waa meelaha qaarna aad bay iskaga agdhodhow yihiin meelaha qaarna si waadix ay u kala muuqan doonaan xikmad iyo iyo maxaan ku idhaahda iyo cilo hadda khamriga waa la xarimay xikmadda loo xarimay waa maxay waxa weeye sawnu cuquuli innaas dadka caqligooga ilaalin la ilaalinayo ayaa loo xarimay xikmaddu waa badbaadin ummadda la badbaadinayo caqligeegii caqliga ummadda ayaa la dhowraya ama la badbaadinaya waa xikmadii cilada loo xarimayna waa maxay ciladuna maxay noqon waa sakrada iyo qof iskaarkan ku jira ee qofka ay waalayso waa ciladii waxaa la yidhaahdaa haddaba alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman laakiin lama yidhaahdo alxukmu yaduuru maca xikmatihi wujuudan wa cadaman lama yidhaah xukunku xikmadda ma raac raaco laakiin cilada ayuu raacraacaa oo xagga cilada ayuu taabici u noqonaya wa shardu shardiga fil qiyaaska dhexdiisa la shardiyayaa kownulfarci waa faraca ahaantiisa munaasiban mid munaasib u ah uu yahay liaslihi asalkiisa munaasib u ah filjamci jamcinta iyo iskugeyntana uu munaasib ugu ah wuxuu ina leeyahay waxa faraca laga rabaa shardi odrhanaya waa inuu asalkiisa munaasib u yahay oo ciladii labadaba ay ku wada jirto waa in cilad laga helo asalkana ku jirta faracana ku jirta oo jamcinayso oo labadoodaba laga wada helayo markaasaynu iskaga qiyaasani laakiin haddii haddaba ay kala cillo noqdaan cilladda hadday isku waafaqi waayaan oo kala cillo ay noqdaan asalka iyo farucu waa la yskaga qiyaasanayaa la odhan maayo in la yskaga qiyaastaana khalad bay noqon wa shardu shardin fi lqiyaasi qiyaaska dhexdiisa la shardiyayaa kownulfarci faraca ahaantiisa weeyi munaasiban uu ahaado mid munaasib u ah lislihi asalkiisa fi ljamci xagga jamcinta iyo midaynta sheekhu ba taswiiriyaa buu keenay shardiganu inoo sii bayaaminayaa waa inuu farucu asalka munaasib u yahay buu yihi ardayda qaar baan fahmin farucu waa inuu asalka munaasib u yahay maxaa looga jeeda farca asalka munaasib u noqon ba taswiiriyaa buu keenay waa in cilada labadaba isku cilo laga helaa markaasay munaasib labadaba asalka iyo faracaba waa in isku cillo laga helaa ma nidhaahnaa shaahu waa xaaraan in la cabaa oo khamradaa looga qiyaasanayaa mayaynu odhanaynaa khamrigaa looga qiyaasanayaa shaahi mayma odhanayno waayo faricii oo shaah ah ayaa asalkii oo khamra ah aan munaasibba u ahayn waayo ciladii ma khamrada waxaa ku jirtay waalin qofka way waalinaysay laakiin shaahu miyuu ku waalinaya kuma waalinayo shaahu wuxuu yidhi bian yakuuna waa inuu yahay waa ba'dan taswiiriya loo yaqaanaa bian yakuuna waa inuu yahay jaamicul labada amar oo farac iyo asal looga kala jeedo ka jamcinayaa munaasiban mid munaasib u ah lilxukmi xukunka duuna maynin been la'aanteed cilladda lafteedu waa inay xukunka keenayso cilada lafteedu waa inay xukunka keenayso oo markii ciladan la helo waa in xukunkii la helayo markii cilada la waayo waa in xukunkii la waayayo khamradu hadday khalowdo ciladii baa la waayey iskaarkii baa la waayey dee xukunkii miyuuna meesha ka baxaynin khamradii hadday khal noqoto ilan khamrada cilada loo xaaraantinimeeyey waxay ahayd aliskaar khamradii hadday khal noqoto ciladii baa meesha ka baxday kol hadday ciladu meesha ka baxdona maxaa meesha ka baxaya isna xukunkii taxriimka ahaabaa ka baxaya kolkaa khamradii dee khal bay noqotay khalna nicmal iidaan baabaa lagu tilmaamay inuu yahay wuxuu yihi washardu waxaa la shardiyaa fil qiyaasi qiyaaska dhexdiisa waxaa la shardiyaa kownulfarci faraca oo noqda munaasiban mid munaasiba oo ku habboon waa kownulfarci faraca oo noqda munaasiban mid munaasiba oo ku habboon lilxukmi xukunka duuna maynin wa shardu waxaa la shardiyaa fi lqiyaasi qiyaaska dhexdiisa kownulfarci faraca oo noqda munaasiban mid munaasibu ah liaslihi asalkiisa fi ljamci xagga jamcinta iyo kulanka ay kulmayaan buuna munaasib ugu yahay kaasi waa shardi bian yakuuna waa inuu yahay jaamiculamrayni labada amarka jamcinayaa waa inuu yahay munaasiban mid munaasiba lilxukmi xukunka munaasib u ah duuna maynin been la-aanteed ereygan mayn ah waa soomaaliga iyo carabigu waa isku miduuno innaguna miimkun baynu ba ka dhignay maxaynu nidhi miimka markaynu ba ka dhigaynay duuna been baynu nidhi inagu been carabiguna bacdi un bay miim ka dhigeen been iyo meen been iyo meen waa been iyo iyo waa isku macno uun waa been warkaa beeni kuma jirto ayuu sheekhu yidhi warkaasi waray beeni ku uu ku jiro ma aha oo warkaasi been male wa kownu daaka wa kownu daaka alasli asalkuna waa inuu ahaado haabitan mid sugan waa inuu asalku yahay asalku waa inuu sugan yahay muxuu ku sugan yahay nas laysla waafaqsan yahay oo labada qof ee doodayaa ay isla waafaqsan yihiin waa inuu asalku ku sugan yahay waa shuruuddii asalku galay wa kownu daaka alasli asalkaasina waa inuu noqdo haabitan mid ku sugan bimaa nas yuwaafiqu lkhasmayni fii ra'yayhima naska oo yuwaafiqu waafaqaya alkhasmayni labada doodaya waafaqaya fii ra'yayhimaa ra'yigoogana ku waafaqaya kaygu halkaa wax kaluu qoraya ra'yayhimaa mayna yidhi ma ra'yay buu yidhi ra'abayhimaa buu qoraya ra'abayhimaa baan arkaya aniga ii qoranay ma ra'yey baa qoran mise ra'abey ra'yayhimaa labadooda ra'yi mid ku waafaqaya waa in haddaba khamrigu marka dhabiid looga qiyaasanayo shardi nas waa inuu khamrigu ku sugan yahay laakiin mid isba aan caga ku taagnayn oo nas laysla ogol yahay aan ku sugnayn inaynu nidhaahno mid kaleaynu uga soo qiyaasanaynaa lama ogola oo waaa shay la ogolaanaya maaha ciladii ayuu shuruuddeedii faraca wuu ka hadlay shardigiisii oo washardu fi lqiyaasi kownulfarci buu yidhi asalkana wuu ka hadlay shuruuddiisii wa kownu daaka alasli haabitan buu yidhi walow uu shuruudda soo ururinayo oo dee kutubta nasriga ah ayaynu ugu tegi doonaa wax fara badan ciladii buu doonayaayoo labaatan iyo dheeraad ayay shuruuddeedu ahayd laakiin wax saasa kama soo qaadanaya sheekhu wa shardu kuli cilatin cilad kasta waxaa loo shardiyaa an tadarida inay qiyaasowdo fii kulli macluulaatihaa la cileeyayaasheeda oo dhan allatii taasoo tariidu ay soo arooreyso wuxuu idhi sheekhu waxaa cilada loo shardiyaa inay mudarid tahay mudarid mudarid waa maxay macnaheygu meel kaste oo waa inay qiyaas tahay oo shaygan waa inay macluulka ka la cilaynayo waa inayna ciladu ka hadhaynin nebiidkan markaynu odhanayno khamraa looga qiyaasanayaa ciladii iskaarka ahayd waa inayna nebiidkan ka hadhaynin waa mudarid meel kastood nebiidkii ka hesho ciladii iskaarka ahaydna waa inaad ka helaysaa markaasaynu odhanaynaa waxaa looga qiyaasanayaa khamradii haddii la helo nin markuu caanaha geela cabo sikhraama oo waalanayo maryaha dhiganaya eeg ma mudarid ba ma isaga umay balaayadaasi haysataa mise kii cabaaba wuxuu odhanaya caanaha geelaan ku sikraamaa waa ciladi isaga u gaara weeyi ma aha oo la odhan maayo waa mudarid wa shardu kulli cillatin cillad kaste waxaa loo shardinayaa an tadarida inay qiyaasowdo ayaa loo shardin fii kulli macluulaatihaa la cilleeyayaasheeda oo dhan dhexdiisa allatii taasoo tariidu soo arooreysa hadda qaadka haddaynu soo qaadanno qaadku muxuu inala yahay culimo waa laga helayaa ciladii saw maaha sikradda ahayd mise lagama helayo culimadu markii qaadku uu soo baxay culimada yamaneed yaman baan filayaa meesha ugu horreeyey inay ahayd eh saddex kitaab ayay qoreen laba kitaab xaaraan inuu yahay bay ku sheegeen oo waxay yidhahdeen waa khamrigii oo kale weeyi caleentaa la cunaya khamrigii waxay kaga duwan tahay garan mayna bay yidhahdeen waa khamrigii oo kale kolka waa xaaraan bay yidhaahdeen culimmadii yamaneed labadii kitaabay qoreen hal kitaaboo dambay qoreenna waxay yidhaahdeen warmey e qaadku kama duwanaa mardafkii iyo maxaanku idhaha xangaydii iyo gombashkii iyo hohobtii la cuni jiray ee dhirta ka bixi jirto kalun weeyaane naga daaya bay yidhahdeen kitaabkaasna halkaasay la mareen saddexda kitaabba inta la qaaday ayaa maka la geeyey makana waxaa joogay ibnu xajar ninka minhaajka sharxay ayaa joogay saddexdii kitaabba markii loo geeye la yidhi geedkan aanu garan weynay xukunkiisa bal ka waran markii la yidhi ibnu xajar wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo taxdiiru hiqaati min alkifti walqaat dadka wanaagsan ha looga digo aadka taajarada kiftigu waa ka yaryar ee taajarada la yidhaah taajarada iyo ka dhaadheerba halooga digabay ayuu yidhi dadka ha looga digo dhaadheerka jaadkaa dhaadheerkii ama awaday aynu nidhaahno ama magac kale aynu ula baxne iyo kiisa taajarada la yidhahba dadka halooga digo buu yidhi taxdiir kitaabka markuu qoray ibnu xajar wuxuu yidhi anigu kitaabkaa haddaba eega taxriim ma odhan buu yidhi laakiin taxdiir baan idhi buu yidhi kitaabka taxriim ma odhan oo qaadkaas gaagaabkiis iyo dhaadheerkiisba waa xaaraan ma odhane laakiin dadka ha looga digaan leeyahay buu yidhi ilay khayr buu wataa cidna ku odhan mayso cid baa kule qaadku khayr baa kaala maqan yahay cid ku odhanaysaa ma jirto waa dembaabaysa haddaad qaad iska daysid laakiin halkii kale war badan baa dee ku jira ibnu xajar khayr allaha siiye kitaabkaa markuu qoray taxdiiru hiqaat min alkifti walqaat waxaan ka heli karnaa kitaabka mararka qaar zawaajirka isagoo la daabacan baa laga yaabaa isaga iyo kitaabkan aliclaam biqawaaic islaam uu ley waxyaabaha diinta lagaga baxo uu kaga hadlay iyo kitaabkan kale ee ka furica can muxarimaati lahwi la yidhaah ee xadrada iyo narsada iyo uu kaga hadlay waxa weeye kafur waxay la socdaan maxaanku idhaahdaa waxay la socdaan azawaajir can iqtiraafi kabaa'irka ayay la socdaan oo dusha sare ay kala socdaan midna ka hore midna ka dambe kitaabka laakiin inta badan kan iminka taxdiiru hiqaad uu u bixiyey qaadka uu kaga hadlay waa laga saarayo hadda beryahan dambe anigu maanan arag waxaa jira ibnu xajar markii uu sidaa ku cileeyey uu yidhi anugu waa xaaraan melihi laakiin dadka ha looga digo ayaan leeyahay oo aayaddanaan ka baqayaa buu yidhi walaa taquluu lima tasifu alsinatukum haadaa xalaal wa haada xaraam shay aydaan nas cad u haynin xaaraan haysku odhanina ayuu ilaahay ina leeyahay kolka aayaddaasaan ka baqaye wuxuu leeyahay anugu dadka ha looga digun baan leeyahay laakiin xaaraantaa ah, melihi buu yidhi ha lagu degdego ibnu xajar halkaasuu la maray waa looga warramay qaadka e markii dambuu sii tix raacay qaadkuu sii waraystay markuu waraystay oo helay warkii rasmiga ahaa ayuu qaadku lahaa kitaabka fataawaha ah wuu xarimay wuxuu yihi war qaadku waa xaaraan khamriga oo kale ah iskaga fogaada buu yidhi ibnu xajar alhaytami weeye sheekha minhaajka qore ama tuxfaha leh saasuu ku tegey fataawadiisu hadda waxaa laga yaabaa inaynu magaaladaba ka helo way taallaa kolley haddayna hargeyso hadda oolin meelo badanoo kay taallo ayaa jirta waxaynu ognahay qaadku waa geed aafaa weeye waa geed aafaa ilaahay dee haynaga badbaadiyee runtii dalkiina meesha uu la marayo aynu ognahay da'yartiina halkuu la marayo aynu garanayno qof qaad cunaa ma eeg wuxuu kuugu filan yahayba ma jiro aawe imise hablood oo quruxdooda iyo dhabankooga la yaabo ayaa kolayada intay tagaan raggooga kuleh leh caruurtii baa idiin baahane balkaalaya uun ninkii markii soo hoyo looga taag waayey biilkeen loogu taag waayey ayay gabadhi intay duma intay kolayada ugu tagaan iyo meeladaa ay ku jiraan ee sida boholaha ay ka dhex muuqdaan iyo bahalka ayay odhanayaan war bal caruurtu haydin aragto uune kaalaya waxa weeyi waa intuu guryo dumiyey hadalkiiba daa qof qaad cunaa waxaan qabaa anigu inuuna dalkuugu filnayn una dadkuugu filnayn una dumarkuugu filnayn waxuu kuugu filan yahayba ma jiro dhinacii dhinac kaste waa looga soo dhacay qof qaad cunaa dhinac kaste xaqiiqatan waa lagaaga soo dhacaya ukaaxigu waa aafo weeyaan waxyaabaha dee aynu dareemi karayno ama aan ognahayna waxaa kamid a qofku caajis iyo wahsi iyo maxaanku idhaa meelaha medmadow iyo meelaha xunxun iyo lagamaba waayaba qodku qaadoole hadduu yahay waa loo khaakaayiraa so maydaan arag isagoo findhicilkaa u sitaa eeg banaan buu marayaayo wax alla wuxuu ka findhicilanaya baladma garo ya warar badan baa jira anu nin odayaan beri magaalada dira diradhaba iskugu nimid waan yaraa meher baana loogu yeedhay odaygu lugaha ayuu soo laabi kari waayo lugihiisaasaa ufidsanaa meherka markaa xafladaha meherka oo kale la qabanayo shardi bay ahayd in qaad la keenaa haddii qaad laguu keeni waayo lagama yaabo in lagu meheriye inan waa shardi ama cuna maha cunin meherkii baanu iskugu nimidoo odaygaanu isku soo beegno oonu isag fadhinaa aadka mid haddii aad hadhso istidhaacad ceedda aad ka hadhsan baa laguu keenayaa haddaad halkaa taagto u istaagayaa in intii la eg ba aniga laysoo hordhigay <laughs> idhaafiya baan ku idhaafiya maalka ma cune idhaafiya odaygii xaggan iga xigey xaggan bidixduu iga xigey lugaha ma soo laabi karaynin odaygiina isna intii in la eg baa lasoo hordhigay odaygiina wuxuu yidhi ma cuna adeeray dhaafiya labadayadii ayaa meeshii cid aan qaadanin iskugu soo hadhay markaasa waaa dhacay odaygii baan anu waraystay adeer baan ku ii halkee degan tahay magaalada dirdha baan kolkaa joognaa wuxuu ihi awadey waa halku ka baxaba qaadku halku ka baxaba halkaasaan deganahay markaasaan adeer qaadka maaa maxaad u cuni weydey maxaad u cuni weydey qaadkan maxaad u cuni weydey oo kuhelay baan ihi wuxuu yihi odaygii laba qodob buu iga warramay qodobaan weydiin buu iga warramay iyo kii aan weydiiyey afku kala qaadayo wuxuu itusay ilkaha oo kuwa sare iyo kuwa hooseba gawsaha intaasi ay ka maqan yihiin iyo kuwa ku beegani markaasuu yidhi magacayga hebel hebel baa la yidhaayo berigii seben sebenkii soomaalidii iyo xabashidu islaynaysay ayaan janankii ciidamada soomaaliyeed watay baan saddexda magacba midownay buu yidhi saddexda magacba markaan midoognay anoo halkan degan uunbaa la yidhi buu yidhi xabashidii ninka ciidamada soomaalida wataa waa ninkan ninkanina dhex joogaha wata waa laysoo qabtay oo inta layfigeeyey ayaa intaa layga daadiyey buu yidhi lugahana waxaan usoo laabi kari waayey buu yidhi berigaa ayaa si xun layfigeeyey kii oon dil ku xukumanahay ayaa la ogaaday buu yidhi inaan kala duwannahay ninkaa ah iyo anigu markaasaa laysii daayey buu yidhi horta lugahan iyo ilkahani waa sidaasuu yidhi ilkahan qaadku igama daadin wuxuu moodayaa inaan ilkaha arkay oon ilkahana malaha isagaa ka daadiyey leeyahay ma weydiin laakiin su-aasha wuxuu igu idhahdeen haddaan ku sheego tanad weydiisay waxa weeye buhi xaflad baanu nimid inan laygaga doonayo inan ayaa layga doonayaa tol iyo gacalba waa la buuxaa kiyo tol iyo gacalba la buuxo eeg qaadku shuruuduu leeyahay shuruudihiisa waxaa ka shaah bigaysa in lagu cabo waa wey qolooyinkeena de loo dhiibaa una way qaataane eg wa waa ka waxa weeye adeer shuruudihiisi anigoo ku jira buu yidho qaadkii dee waxaa qofku macawis xidho qof surwaal xidhan qaad ma cuno eeg qaar macawis magaalooyinka qaar sida herer oo kale haddaad hadda ladka geshiin waxaa ku qor in loo weysaysto waa mamnuuc nina weyse qabin qaad ma cuno haddaad qaad cunayso soo weysaysaa lagu odhanaya kolkaa waxaa dhacay shuruudiyaanoo ku jira ayaa macawis iyo garan baa laysku soo reeba hadda waa dalki dadkii inanta kala doonayey dadkan inanta kala doonayaa nin kastiba macawis iyo waxaasa lasoo xidhanaya anigoo adeer buu yidhi macawistii xidhnan ayaan suuliga u baxay buu yidhi halkan dumar baa tuban oo dee guriga waxbaa lagu samaynayaao raggana loo samaynaya shaah iyo keegagiyo wax dumar baa dibadda tuban dumarkii baan sii maray anigoo macawistii xidhan iyo garankii suuligaan galayo suuliga mar intaan kusii socdo anoo gaadhin ayay macawistii iga dhacday buui waxna ma xidhni wax iga hooseeyaa ma jiro suuligii mar alla markuu galay uu suuligii dantiisii ku soo qabsaday weli isma tebin ayuu soo noqday markuu soo noqday buu macawistii soo dul maray wuxuu ka khashaafay inuu gacanta ku qaado gacanta inuu ku qaado ka khashaafayo qori yar baan raadsaday buu yidhi intaa qori yar soo suday ayaan la soo dhaqaaqay wuxuu yidhi anigoo maraya buu yidhi albaabka markaan ka soo galay bu yhi or waxaan macawisooga meelaha kaga imanaya <laughs> horta dumarkii markaan soo ag marayey dumarkii dumarkii markaan soo ag marayey dumarkii way iga yaaceen bu yidhi way iga yaaceen ma fahmin bu yidhi dumarka yaacaya qoladii raggii mid baa soo kacay oo wax yar igu qabtay buu yidhi qisadaasi waa qiso odaygaasi aniga iiga waramay walow aan maqlo dad kaleo soomaali o si kale uga waramayana waan waan waan maqlay laakiin qaadku waxa wey waa mushkilad runtii ina haysata oo dhibkiigu aad iyo aad uu u badan yahay oo wadanadii gaalada iyo maxaanku idhaahdaa meelo meelo badan runtii ls looga digay washardu kowni washardu kowni cilatin wa shardu kuli cilatin cilad kaste waxaa loo shardiyaa anta darida inay qiyaas noqoto cilladu waa inay qiyaas tahay fii kulli macluulaatihaa macluulaadkeega oo dhan dhexdooda waa inay qiyaas tahay allatii taas oo taridu soo arooreysa lam tantaqid waa inayna burin lafdan lafdiga waa inayna ka burin walaa macnan macnaha toona waa inayna ka burin lafdiga iyo macnaha toona inay ka burto lama ogola ee lafdi iyo macnaba waa inayna ka burin tilmaamihiibay ayay ku tilmaanaanaysaa ama ay ku rumoobaysaa laga cibaaraynayay oo dhan ayay ku rumoobi waa ciladu falaa qiyaasa haddaba qiyaas ma jiro fii daati intiqaadin ta intiqaadka iyo buridda u saaxiibka ah cilada mararka qaar la waayayo lama qiyaasan karo musjalan muطlaqan iyadoon la kala qaadaynin haddii mararka qaar la waayayo lama qiyaasan karo oo ma odhan karno hala qiyaasto wlxukmu xukunka min shuruudihi shuruudihiisa waxa kamid a xukunkana waxa loo shardiyaa ciladii waan ka hadalay asalkiina waan ka hadalay fariciina waan ka hadalay maxaa ii dhiman xukunkiibaa ii dhiman arkaanta wlxukmu xukunka min shuruudihi shuruudihiisa waxa kamid a an yatbaca inuu raaco cilatahu ciladiisa inuu raaco nfyan nfyiga inuu ku raaco wabaatan ibaatkana inuu ku raaco macan si maca oo wada jira xukunku waa inuu cilada raaco xagga nfyiga iyo xagga ibaatka labadaba haddii maala ciladii la waayo xukunkiina waa in la waayayo haddii ciladii la helo xukunkiina waa in la helayo maxay ka dhigan tahay markaa alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuuda wacadaman wاlxukmu xukunka min shuruudihi shuruudihiisa waxa ka mida an yatbaca inuu raaco cilatahu ciladiisa inuu raaco nafyan xagga nafyiga iyo anfinta iyo wa ihbaatan xagga ihbaatka iyo sugidda macan si maca oo wada jira fa hiya ciladu allatiita weeyaan lahu isaga tajlibu soo jiidaysa xaqiiqan xaqiiqo ahaan xaqiiq ahaan iyada ayaa soo jiidaysa oo xukunka ciladaa keenaysa oo sababaysa wa huwa xukunkuna aladii ka weeyi lahaa liajlihaa iyada darteed yujlabu la soo jiidayo kadaaka kaasoo kale isagoo ah xukunkana cilada darteed baa loo soo jiidayaa ciladuna xukunka ayayba soo jiidaysaa halkaa ayaynu kaga baxnay macnaha aynu isa soo yaro saarno wa shardu shardiga fi lqiyaasi qiyaaska dhexdiisa la shardiyayo kownulfarci farciga ahaantiisa weeye ama faraca ahaantiisa munaasiban mid munaasib u ah lislihi asalkii fi ljamci xagga jamca munaasib ugu ah bian yakuuna waa inuu yahay jaamiculamreyni labada amarka jamcinayaa munaasiban mid munaasib u ah lilxukmi xukunka duuna maynin been la-aantii wa kownu daaka alasli wa kownu daaka kaa ahaantiisa ayaa la shardiyaa alasli ee asalka a ah haabitan mid sugan uu yahay bimaa daliil ku sugan yuwaafiqu waafaqaya alkhasmayni labada khasm doodaya fii ra'yayihimaa iyo ra'yigooga wa shardu kuli cilatin cilad kasta waxaa loo shardiyaa an tadarida in la helayo oo ay qiyaasoobayso fii kuli macluulaatiha meel kastoo macluulaadkeega iyo lacileeyaheega laga helo alatii taasoo taridu soo aroori lam tantaid waa inayna buraynin lafdan lafdiga iyo walaa macnan macnaha toona waa inayna hadhaynin oo falaa qiyaasa qiyaas fii daati intiqaadin burida tow saaxiibkaa ah dhexdeeda ma aha musjalanka iyoon la kala qaadayn walxukmu xukunka min shuruudihi shuruuddiisa waxaa kamida an yatbaca inuu raaco cilatahu ciladiisa nafya nafyiga iyo waihbaatan ihbaatka macan si wada jira fa hiya ciladu allatii ta lahu xukunka xaqiiqan dhabahaan ahaan tajlibu soo jiidaysa wa huwa xukunkuna alladii ka weeyi lahaa cilada darteed yujlabu loo soo jiidayo kadaka kaa horoo kale isagoo ah in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam